bismi illaahi اraxmaan raxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah allahuma wafiqna lima tuxibu watardaa wabacd mowduucan ku saabsan ashaksiya alislaamiya waxaan isku dayi doonaa si kooban inaan wax uga tilmaamo eraygana ah alshaksiya alislaamiya kelimatu shaks casrigan dambe waa musطalax ka mida min musطalaxaati cilmi nafs waa eray ka mida erayada ay isticmaalaan qolada cilmi nafsiga ah iyo culamaai tarbiyaba afafkooda marka la eego shaksiyadda ama personality waxay yidhaahdaan waxay idhahdaan asalkeedu wuxuu ka yimi kelmad greeg ah oo persona la yidhaahdo ama personeere waxay lahaan jireen cayaaro griegu inta qof loo soo xidho qinaac ama wejigiisa lasoo qariyo dabeetana laba qof oo wejigoodu qarsoon yahay ay xiwaar wada galaan dood wada sameeyaan kadibna min khilaal waxay soo bandhigeen ama sidii ay u hadleen laga sifeeyo shakhsiyaddiisu wuxuu yahay qofka kan personalitigiisa markaasi la sifeeyo idan waa qof waxa uu yahay loo adeegsanaya in lagu gaadho can طariiqi sawt codkiisii iyo wuxuu ka hadlayay fikraddiisii markii la dhegaystay la yidhahdo qofkani waa qof muwasafaadka caynkaa leh ama waa hebel ama waa sidaa luqa alcarabiya waa cagsigeeda shakhsiga af carabiga ashaakhis wax kastaoo mututuuloo taagan shaksu insaan markaad tidhaahdo waa humaagga muuqda markaad tidhaahdo shaksi halkaa ka muuqda yacni waa humaag qof baa muuqda aan loo kala garanayn rag iyo dumar iyo wuxuu yahay toona marka waa jismiga waxay dhaha luga alcarabiyana xaasatulbasar bay adeegsataa marka ay shaksiga tilmaamayso cilmi nafska musalax shakhsiya islaamiya waxaa la yidhaahdaa ama ashakhsiya sideedaba waxay ku sifeeyaan waxa weeyaan waa sifaadka iyo khasaa'iska iyo simaadka ama tilmaamaha iyo astaamaha uu qof kasta oo bini aadami gaar ku yahay ama ha noqoto kuwa caqliya ama ha noqoto kuwo jidhe ama ha noqoto kuwo nafsiya psychologiya psychologicala ama ha noqoto yacnii mawaahibta iyo qudraadka ilaahay siiyey waxa qofka qof ka sooca ayay ku tilmaamaan waa personalitygii ama waa shaksiyadiisi qofka markay dhahaan lahu shaksiya qawiya buu leeyahy yacnii personality xoogan buu leeyahy waa qof yacnii sifaat qawiya wata markaynu idhahnaa ashaksiya alislaamiya waxaynu odhan karnaa waa qofkii rabbi uu rabay ama tansiilkii waxyigii xagga rabbi ka soo degay qofkii lagu tarbiyeeyey ee ay soo saartay ayaa la odhan karaa waa shakhsiyadii islaamka loo nisbeeyey shakhsiyat اlmuslim aw shakhsiya alislaamiya eray eraygan ka baa jira oo dadka badha isticmaalaan oo waxay u yaqaaneen alhuwiya alhuwiya min huwa damiirkiiya inay ka timi aw min alhawa inay ka timi ay maala ilayhi huwiyadu luqada gaalada kalena waa waxay ku tilmaamaan identity soomaaliga muxuu noqonayaa aqoonsi ama baadisooc wax qofka cidda kale lagaga garto haddii lagu weydiiye aqoonsigaagii keen waa yacni waa wixii sheegayay magacaagii daadaadii meeshaad degantahay qofkaad tahay si lagaaga sooco dadka kale aad magaalada wada degantihin idan waa aqoonsi waa identity identityga muslimka ahi waa waxa ka sooca qofka muslimkaa ah, qofka kale idan bini aadamku cid waliba personality ama identity bay leedahay shakhsiya ama huwiya hadduu yahay qofku christan shakhsiyad buu leeyahay hadduu cilmaani yahay shakhsiyad buu leeyahay hadduu shuuciyey identity personality buu leeyahay ama identity u gaara buu leeyahay taa macnaheedu waxbayaan qofka bini aadamka ahi waxa uu rumaysan yahay iyo dhaqanka ka ratibma ee afkaar leh haqaafaad leh suluukaad leh cibaadaad leh wax walba leh ayaa waxa ay tilmaamaan qofkaasi identityga uu leeyahay hawiyada uu wato alhawiya wilhawiya waxaad tidhaahdaba ku wato ama waxa ay tilmaamayaan personalityga qofka bay xadidayaan sida ogeed shaksiyada islaamiga waxaynu leenahay waa shaksiye aan fitradeedii la nasakhin abuurkii ilaahay ku abuuray subxaana wa tacaala iyo toosnaantaa fitrat allahi alatii fatara naasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah waa shaksiye aan maskhin dooritaan ku dhicin aan doorsoomin hayirmin u qumanoo u toosan sidii rabbi u doortay umamka markaa ah, waxaa lagu kala soocaa waa caqaa'idaya wixii ka ratibma umamka laguma kala sooco inta badan tikhnolojiga iyo waxay haystaanee lacaga ama maadiyada laguma kala sooco umamka waxa lagu kala soocaa waxa ay rumaysan yihiin iyo sida ay u fakerayaan iyo qaabnololoodkeeda lagu kala soocaa ummad kastaaba markaa ka umma waxay leedahay shakhsiyad ama huwiya ay ilaashato oo ay ku faanto ka tirsanaanteeda oo ay hiil iyo hooba siiso oo wixii la colo ay la col tahay wixii la jirana ay la jirto oo xadida qaabka ay u fakerayso iyo dhaqankeeda iyo aragtideeda iyo waxa uu rabto oo dhan huwiyadu markaa ama personalitigu qofka wuxuu siiyaa athabaat walistiqraar walwaxda qof jira oo sugan oo la garanayo calaamaad iyo wax lagu garta leh qof aan mutalawin ahayn qof aan duuwajayn qof aan wejiyo badnayn qof aan munaafiq ahayn shakhsiyada qofka rasmigii waxa weeyaan waa wax haabit ah oo qofkan cidda kale ka socda marka sifaadkaasi la arkay inuu hebel yahay la garanayo uu ka socmayo cid kale oo aanu ku qaldamaynin maaha imaca ah. wax maalinba meeshuu joogo u eg bi-adu la nooliyey la midaba ama la ranjiya ama la dhaqana ma aha hadduu shaksigu caynkaa yahay bulshaduna waa ashkhaas isu tagtay huwiyada bulsho waxaa abuuraa markaa waxa weeyaan waa aydhanta tiga ay lahayd baa waxa weeyaan almaadda laasiqa isku dhadhajisa labanaadka bulshadu ay ka koobantahay gurigu jaajuur buu ka dhisan yahay soo maaha buloketi buloketiga waxbaa isku hayaa isma qabto buloketigu haddii dhagxantaasuu la mid noqon lahaa suubu meesha iska daadsan laakiin waxbaa la isugu dhadhajiyo isku haya huwiyada bini aadamka bulshadana isku haysa bulshada huwiyadeedu luntaa waxay noqotaa bulsho kala daadsan oo aan afkaar ahaan wada socon oo aan dhaqan ahaan wada socon oo aan taya ahaan wada socon aan xoog ahaan wada socon oo aan jiritaan lahayn walidaalika baa ilaahay ummadda muslimka wuxuu tilmaamaya anna haadihi ummatukum ummatan waaxida maxaa waxdada ka dhigay huwiya waaxida bay leeyihin wax mideeyo isku dhejiyey bay leeyihiin oo ka dhigay inay umma waaxida noqdaan ummadda muslimkaa ah markaa markaynu dhahno shakhsiya alislaamiya shakhsiyada muslimkaahi waa shakhsiyad uu qaabeeyey intimaaga uu la leeyahay ama ku tiirsanida uu ku tiirsan yahay diintii ugu dhammaystirnayd oo ah inuu ku tiirsanyay kitaabkii ugu sharaf badnaa ee lagu soo dejiyey rasuulkii ugu mudnaa ee loo soo diray ummaddii ugu mudnayd kitaabkaasoo lagu soo dejiyey buqcada dunida ugu mudan oo maka ah bishii ugu mudnayd oo ramadaan ah habeenka ugu mudan oo leylatulqadriya ah, waxaasoo dhan oo ikhtiyaaraati waxay tilmaamayaan shakhsiyadan uu qur-aankani samaynayo ihtimaamka la siiyey iyo inay mid rabbaaniya tahay oo rabbigeed u nisbo sheegata walidaalika ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina farayaa inay waxaynu ku faano noqoto shakhsiyaddaasi waman axsanu qowla miman dacaa haah ila allahi wa camila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin yaa ka war fiican baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala yaa ka war fiican qof ilaahay dadka ugu yeedhay oo isna camal suuban samaynaya oo sheeganaya inuu yahay muslim baanahay ku faanaya waa huwiya uu tilmaamanayo oo faan mudan oo rabbigii u tilmaamayo inaan cid ka qowl fiicani jirin ninkaasi ku ammaanane leh innanii min almuslimiin sheeganaya ilaahay baa inoo ammaanaya wuxuu leeyahy waman axsanu diinan minman aslama wajhahu lilaahi wahuwa muxsin waاtabaca milata ibraahiima xaniifa yaa ka diin fiican baa ilaahay leey yaa ka dhaqan fiican yaa ka dadnimo fiican ku rabbigii u hoggaansamay isagoo muxsin oo mutabic oo raacaya wixii rususha loo soo dhiibay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy sibqat allah waman axsanu min allahi sibqatan wanaxnu lahu caabiduun sibqat allah baa la yidhi waxaa dhici jirtay yahuudda iyo kristanka iyo waxay samayn jireen waxaa la yidhahdaa tacmiid doog qofku markuu dhashaa loo keenaa dabeetana biyaa la dhexgeliya loogu maydhmaydhaa wadaadkaa wax ku tufa marka yani waxa weeyaan huwiyadii baa la siiyey yahuudinimadii ama nasraaninimadii ama kiisaa la siiyey kaasaa tasbiiqa la yidhaha sibqadu waa kaa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala sibqat allaahi baa ilaahay yidhi waxa alla walwalaaqayo kale waxba kama jiraane waa maxay muslimiinta waxaa la leeyahy sabaqana allahu sibqata sibqat allah ilaahay rinjigii sibqadu asalku waa rinji waa qof ilaahay midabeeyey oo ka soocay basharka intiisa kale oo maxaa loo soocay ilaahay subxaanaه wa tacaala waman axsanu min allahi sibqa wanaxnu lahu caabiduun ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa qofka mu'minkee la tilmaamayo inuu yahay qof u nisbo sheegta alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum اlislaama diinan dhaqan iyo diintu rabbi ka raalli noqday waa qof isba sheeganaya waa qof ka tirsan bulsho ilaahay ku tilmaamayo basharka inay ugu sarrayso kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas baa ilaahay yidhi waxaad tihiin maxay khayru umma ukhrijat linnaas dad kuwii u fiicnaa u khayr badnaa ee dadka loo soo saara baa ilaahay leeyahy xayfiyada khayriyadoodu waa maxay تأmuruuna بالmacruufi وتnhawna عan الmunkari وتؤminuuna bالlah khayriyadan iyo ammaantan aa leediin waxa weeyaan inaad rabbina rumaysan tihiin xumahana reebtaan samahana isfartaan tilmaamtaasibaa waxay idinka dhigtay inaad noqotaan maxay khayru umma shaksiyada muslimkii waa shaksiya mutamayiza ka soocan kuwa kale ilahay wuxuu rasuulkiisa ku leeyahy waxaad tidhahdaa qul haadihi sabiilii adcuu ilى اllahi calىa basiira أna wman itabacanii وsubxaana اllahi wma ana min almushrikiin waxaad tidhahdaa baa ilaahay yidhi kani waa jidkaygii isagaan ugu yeedhayaa dadka calaa basiira aniga iyo kuway raacayba mana nihin kamana mid nihin maxay mushrikiinta kama mid nihin mutamayiziin can ahli shirki baanu nahy dad ka soocan oo ka muuqda kuwa shirkiga oo dhan ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa qofka muslimkaa ah, shakhsiyadiisu inay tahay noloshiisao dhan inuu rabbigii kala kulmo waa qof gaidanskiisa ka qaata maxay hagihiisa yaa haga rabu samaawaati wاlard alcaliim alxakiim alkhabiir duljalaali wاlkraam ilaaha cilmiga badan ee khibrada badan ee aqoonta badan ee khaaliqa ah ayaa isaga hago hogaanka u haya basharka basharka hagaya ka warran waa indhoolo indhoole hagaya nin indhale hadduu ninka loo indhala usha u ka warranay laakiin rabu samaawaati ninka uu hagayo waa inuu ku faanaa waa shaksiya mutamayiza walidalik baa ilaahay wuxuu nabigiisii ku leeyay calayh salaatu wasalaam qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabi اlcaalamiin laa shariika lah wabidalika umirtu wa ana awalu lmuslimiin ilaahay nebigiisii moxameda calayh salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahy waxaad tidhaahdaa ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi اlcaalamiin cibaadadayda gowracayga noloshayda geeridayda yacni nolosha dhammaanteed baa ilaahay bay aniga u sugantay wan wey baan haystaa haywey baan saaranay ariiq toosan ariiq lmustaqiim hayweygu soo ariiq mustaqiima maa jid toosan baan saarnahay dheh oo rabbulcaalamiinka xaggiisa ku socda cidna ugu shiriik yeeli maayo waana lay faray inaan sidaa u toosnaado wa awalulmuslimiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamaya shaksiyada muslimkii markaasi inay ka soocnaato waxa kalean dunida ka jiro o dhan lakum diinakum waliya diin baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waxaad ku tidhaahdaa war diintiina iyo dhaqankiina iyo midabkiina iyo araggiinaa leediin dadnimadiina iyo bersonalitigiinaa leediin identitygiina iyo huwiyadiinaa leediin gaarka ah annaguna maxay waliya diin dheh anna kaygaan taaganahay ilahay wuxuu inoo tilmaamayaa ihdina الsiraaط الmustaqiim siraaط aladiina ancamta calayhim غayr اlmaqduubi calayhim wala اdaaliin rabbigiin waxaa weydiisataan inuu jidka toosan idinku hanuuniyo jidka toosan ee la tilmaamayo waa jid macaalim leh waa jid dad ay hogaamiyaan basharka ka mudani walidaalik baa waxaa la leeya waxaad tidhahdaa ilaah waxaad nagu hanuunisaa maxay siraata aladiina ancamta calayhim waa jid haliyeeyo gaara leh kuwii ilaah waad u nicmaysay jidkooda kuwa rabbi u nimceeyey waa kuwee waa ambiyadii iyo saalixiintii iyo wixii jidkaa qaaday waa jid ay hagayaan nuux iyo ibraahiim iyo muuse iyo ciise iyo moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo yuusuf iyo yuunus iyo daawuud iyo sulaymaan ambiye la yaqaano oo basharka ah dadku ilaahay ka doortay waa jid kuwaasi qiyaadada u hayaan oo qudwa leh waa jid nujuumtiisa leh xidigihiisa lagu daydo leh walidaalik baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waxaad tidhaahdaan oo ku ducaysataan ilaahu jidka toosan nagu hanuuni jidkii ay mareen alladiina ancamta calayhim oo naga weeci maxay jidka dadka liita ee gaagaaban jidka waxmagaratada waa kuwee siraaط aladiina ancamta calayhim gayri اlmaqduubi calayhim wala daaliin ilaahuna weydaari jidkii kuwii aad u cadhootay iyo kuwa lumay kuwa loo cadhooday iyo kuwa lumay yaa calanka u sida alyahuuda wالnasaara kuwaasaa calanka u sida ninka kuwaasi calanka u qaadaan ka waran waa haawiyuu ku dhacay waa shaksiyo luntay ambatay waa shaksiyo nolosha ka halmaamtay idan ayuha اlإkhوة shaksiyada muslimkaahi waa shaksiyo masderkeeda ay cizada iyo karaamada iyo dadnimada iyo faanka kala kulantaa uu yahay maxay laqad naزlnaa ilaykum kitaaba fiihi dikrukum baa ilahay yidhi waxaan idiin soo dejinnay kitaab uu ku jiro maxay dikrukum xuskiinni iyo sharaftidiinni iyo mudnaantiinni afalaa tacqiluun baa ilahay leeyay maydan caqli yeelanaynin caqli maanu idinku jirin yacnii waxa lagu faana uu qofka mu'minka ahi ama shakhsiyada muslimka ay ku faantaa waxa weeyaan inuu haysto kitaabun min rabbi alcaalamiin ka yimi ma aha inuu dimuqraadi yahay inuu aragti kala wata iyo eh, filosofigii reer galbeedka ama filosofi bashar galbeed yaa waxba gaar u tilmaamin xataa kahawdka ka yimi ku dar filosofi bini aadam wato qof daba socda ma aha ee wuxuu daba socdaa maxay kitaab rabbi xaggii ka yimi rabu samaawaati walardi kitaabka ka yimi idan waxa uu ku faanaya ama meesha uu karaamada ka deeyiye dadnimadu waa maxay walilaahi اlciza walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun baa ilaah yidhi sharafta iyo cizada iyo karaamada rabbi intuu siiyey bay u sugantay rabbi subxaana wa tacaala iyo intuu siiyo a inta rumaysay munaafiqiintu sitaa ma oga baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala kitaabkaasi iyo caqiidadaasi ayaa waxay xadidaan waxay qaabeeyaan muuqaalka qofku sida uu noqonayo madaahirtu alinsaanu maxay yidhaahdaan asiiru muctaqidaati bay yidhahdaan qofku wuxuu maxbuus u yahay bay yidhahdaan dee wuxuu rumaysan yahay soo maaha waxaad samaynaysaa dee waxaad ku qanacsantay wax wanaagsan inuu yahay socaynkaa maaha maradaad xidhanaysaa waa maraad ku rumaysan tahay inay mara xarraga tahay haddaad rumaysan tahay mara foolxuma inay tahay miyaad qaadanaysaa maya yani waxa weeyaan insaanku waxa uu xukumaa waxa weeyaan muctaqadka waxa uu rumaysan yahay ayaa waxay xukumaan madaahirtiisa hadday qofka iskhilaafto waxa uu rumaysan yahay madaahirtiisu waa maxay waa qof mutanaaqid ah waa qof isburinaya isbaraanbarina ku jirto waa qof aan sugnayn waa qof aan afkaartiisu ama muctaqadkiisu toosnayn walidalik baa nebigu wuxuu leey alayh الsalaatu wasalaam xadiidka imaamu طabraani warinaya sheekh albanina xasan ku tilmaamaya laysa mina man camila bisunati gayrina buu nebigu yidhi nagama mid aha ka ku dhaqma dhaqanka kayrkaya buu nebigu yidhi alayh الsalaatu wasalaam yani qofka muslimkaahi maadaama uu muslim yahay maadaama uu ku faanayo inuu rabbigii ku xidhan yahay maadaama uu ku faanayo halyeeyadu ku dayanayaa inuu kuwii rabbi doortay yahay ambiye iyo rusul ay yihiin hadyigiisa iyo simaadkiisa iyo muuqaalkiisu dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisu wax allaaliya noloshiisa waxa ka soo baxay dhammi waa inay noqdaan kuwaasi suuradday lahaayeen kuwa leh waa masale musallama haddaad shuuci tahay shuucinimo ku faanaysid mulxid tahay wixii rabbi iu sheegta da inaad ka faantaa saxiikaa maaha ila maa tu'min laa billaahi walaa birasuuli ma rumaysnid maadaama aadun rumaysnayn waad ka faanaysaa waxaad ku faanaysaa maxay atanwiir alcaqli iyo falaasafadii waaweyneyd iyo hebel iyo hebel sida yeeleen iyo aragtidoodii iyo haddaad maahmaahaysa waa inaad maahmaahdii liilan keentaa iyo markis iyo weedhihiisii qofka mu'minkaahi dee haddaan war sheegayo qur-aan iyo xadiis laga waayo waxa la odhanaya kani wadaad maaha saxiikaa maaha ilan waxaan sheegaya waxay ahayd inaan ilaah iyo rasuul baa caynkan idin yidhi noqdo haddii ilaah iyo rasuulba warkooda layga waayo oo warka liilan aan badiyo macnaheed waxa weeyaan liilankaa qiimayla leh idan ninka shuuciga ahi muuqaalkiisa iyo madharkiisa iyo mantaqiisa iyo aragtidiisa iyo hadalkiisa waa inay shuucinimo ka muuqataa ninka cilmaaniga ahi cilmaaniga waa laadini waa secular secularism waa qof aaminsan maxay noloshu inay tan adduunyo un tahay wax ka dambeeyana aanu jirin waa inay dadkii afkaartaa ah hogaaminayay weedhahooda iyo halkudhagooda iyo waxooda waa inuu iga muuqdaa dhaqankooda iyo simadooda waa inuu iga muuqdaa haddaan liberalism aaminsanay maalan liberal haddaan ahay liberalismku waa caqiido mabdacan xorriyaadka tirada badan ka warramaa waa caqiida caqiidada haddaan rumaysnahay waa in dhaqankeeda iyo suluukiyaadkeeda uga muuqda waa inaan dadka ugu yeedhaa alxuriya almulaqa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimid bulsho diin iyo dhaqan u yimi yahuud baa deganayd soo maaha oo diin iyo dhaqan leh markii dambe nebigu wuxuu ku dadaalay muslimka inuu yahuudiga ka sooco xadiidkii saxiixu muslimka oo ka tilmaamaya yahuudi waxay rumaysnayd gabadhu markay caadada hesho inaan gurigaba lala wadaagin cunadana lala cunin laga fogaado deetana qur-aan baa soo degay maxay sheegaya yasaluunaka can اlmaxiid aye qul huwa aadan faاctazilu nisaءa fi اlmaxiid baa la yidhi dabeetana nebigu wuxuu tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam gabadhu markay xeedka leedahay waan loo galmoonaynuna wixii kale waa lala wadaagaya waan loo galmoonaynuun mooyaane wixii kaloo dhan waxbaa lala cunayaa waa lala joogayaa waa la dhunkanaya waa lala noolaanaya waa xaaskaagi kadib baa yuhuuddii waxay idhaahdeen xadiidu saxiixu muslim ku yaalla maa yuriidu hada arajula an yadaca min amrina shay ilaa khaalafana fiihi bay idhahdeen ninkani maba rabo arrimaha iyaga wax ka mida ah, ilaa iyo inuuna khilaafaa buu doonayaa yani nebigu umma mutamayiza buu soo saaraya ummad dhaqan iyo usluub nololeed iyo wax walba ka gedisan walidaalika buu nebigu wuxuu leeya alayhi الsalaaةu wasalaam xadiidku imaamu axmed iyo abu daawuud ba warinayeen sheekh albanina xasan ku tilmaamaya man tashabaha bqowmi fahuwa minhu qofka cid isu ekaysiiya suuqa dad xanuunsanayo maan la baa jooga soo maaha dadka xanuunsanaya maxaa lagu yaqaanaa inta badan innaga wadannadeenna inuu raamo yeesho oo maryo jeexjeexan xidho oo caynkaasi qaabkaa inuu noqdo soo maaha haddaan intii soo xidha ka war maxaa odhanaysaa wadaadku waa ku yaro dhuftay soo maaha taabcan haddaan kuwa isu ekaysiyo bulshadaasaan ku biiray weeyaan yani bulshada sidaa u fakeraysa ama qaabkaa u nool baan ku biiray qofku bulshada uu isu ekaysiyaabuu ku biiraa walidaalika baa ummadaha dunida jooga ummad waliba waxay jeceshahay inay yeelato wax ay ku soocanto in marka qofka muuqaalkiisa la arko cidda uu ka tirsan yahay marka muuqaalkiisa la arko madharkiisu inuu sheego maxay waxa uu yahay madharkiisu inuu ka tarjumo ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay waxaad ku tidhaahdaa gaalada antum bari'uuna mima acmal wa bari'un mima tacmaluun war dhaqanku waa inoo kala soocan yahi waxaa samaynaysaan aniguna beri baan ka ahay idinkuna beri baa ka tihin walana acmaaluna walakum acmaalakum qofka mu'minkii marka waa qof madharka ama muuqaalka iyo aragtida iyo mantaqa iyo hadalka iyo dhaqanka iyo akhlaaqda iyo caqiidada iyo nolosha aragtidu ka qabo iyo siyaasadda iyo dhaqanka iyo wax walba ka gedisan ciddii aan mabda'a ku raacsiisnayn waa laga yaabaa bacd aljuز'iyaati saqiira bini aadamku inuu isugu yim yimaado cunno inaynala wada macaanaato innaga iyo yahuud kristanka iyo muslimka waa iska suurtagal yani waa bacd aljuز'iyaat maaha wax laakiin waxaa astaanta loo yaqaano bini aadamku uu ku kala baxo waa inay noqdaa ummaddu tamyiizkaasi inay leedahay walidalik baa ummad waliba waxay tijaabisaa shakhsiyaadka afraaddeeda sida ay rabto inay u dhisto midabka ay rabto inuu yeesho waxay tijaabisaa ummad waliba inay ummaddeeda u yeesho halyeeye lagu daydo oo da-yarteeda dambe shakhsiyaddii agtooda ka ahayd shakhsiyadda muuqata ee lagu dayanayo adiga yaa ku ah markaa shakhsiya almutamayiz ayaa ku ah nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay qur-aanka muxuu ku leeyahay laqad kaana lakum fii rasuuli uswatun xasana liman kana yarju allaha walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira inta badan dadku aayaddan markay istidlaalayaan waxay ka warramaan madaahirta iyo sunnayaasha marka aayaddu mataqaanaa xaggay ku soo degtay qaswatu uxud bay qaswatu khandaq bay soo degtay fii suurati alaxzaab bay ku jirta soo maa qaswatu khandaq bay ku soo degtay nebi maxamed waxaa laynoo tilmaamaya inaynu kaga dayanno raganimada iyo sabirka iyo gaalaska dhiciska iyo cadowga ilaahay uu babacdhigeeda iyo inaad shaksiya mutamayiza umma jirto kayaankeeda le inay noqoto markaasaa ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana hadday siyaasatay hadday jihaadtay hadday nololtay hadday waxbarasho wax walba inaad nebi maxamed kaga dayato calayhi salaatu wasalaam ayuha اlkhwa dunidu marka maanta yani marka shaksiga almuslima laga warramo inta badan dadku waxay ka warramaan muqawamaadkeeda simaadkeeda sifaadkeeda laakiin inta aanan kaa tilmaamin oo dhan waxaan rabaa inaanay daresiiyo wuxuu wax fudud inaan ahayne wax muhiimaddeeda le u baahan inuu qofku ka fayjignaado inay tahay dunidu waxay idhaahdaan waxay ku jirtaa siraac alhawiyaat caalamku loolan baa ka jira loolanku maaha xabaddan laysku dhufuto xabaddu waa wax fudud xabadda qof lagu dhinto akhirunbaa loo diray maaha wax weyn maaha xabaddu laakiin dunida waxay isku wadaa in huwiyada la masaxo aqoonsiga ummadi leeday dadnimada ummadi leeday jiritaankeeda in la masaxo in lagua dhigo inaad ummad kale dayl u noqoto daba dhilif walidaalika siraacu lhawiyaadka ummadaha ka dhex taagani waa mid xooggan ummaddii huwiyadeeda iyo shakhsiyadeeda weydaa waxay noqotaa ummad dunida daba socota waxba ka ahayn ummad waliba markaa waxay tijaabisaa inay ilaaliso huwiyadaasi inaanay dhimanin markaasaa dhaqan iyo hidde iyo wax la wada raadceeya markaasaa usluubulxayaa la raadaceeyaa markaasaa la raadaceeyaa muctaqadaadka iyo ummadda tani waxay ku midoobayso dee basharku maaha dhagxan meel taalla ee waa dad nolol wadaaga nolosha maxay ku wadaagayaan waa inay noqotaa caqaa'id mabaadi afkaar dhaqan hidde taariikh waa inay waxay wadaagayaan ay jirto ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamaya waxaynu inagu wax ku wadaagaynaa inay tahay nebiyullaahi muuse iyo haaruun maxaa lagu yidhi fastaqiima ولا tattabicaanni سبيل e sabiila aladiina laa yaclamuun toosnaada baa ilaahay ku yidhi oo ha raacina jidka kuwa wax magaratadaa baa ilahay ninkii ilaahay garan waaya ma inuu wax garanaya amaad u haysataa afaman yaclamu anama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa waa indhool indhool hadduu ku hago ka warran daba usha indhool u dhiibto tidhahdana wad ciddii rabbigeed garan weyday nolosha waa mutaxayir wuu lunsan yihi waxaa rabbi tilmaamaya marka dadku inay kala socnaadaan oo cid waliba afkaarteeda iyo caqaa'ideeda iyo mabaadi'deeda iyo aragtideeda iyo dadnimadeeda ku socnaato war xataa farxadda lama wadaago nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam madiinuu yimi dabeetana wuxu arkay reer madiine oo maalmo dabaaldegaya war waa maxay buu yidhi maalmaha kanaa dabaaldegaysaa waxa dha waa laba maalmood oo fii jaahiliyatina aanu dabaaldegi jirno caynkaas iyo ciid noo aha wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qad abdalakum allahu khayra minhuma ilaahay laba ka khayr badan buu idinku bedelay ciid aladxaha iyo ciidlfitriga kuwaa dabaaldega baa la yidhi joojiya kuwa kale imika waxaad arkaysaa qaar le waa christmaskii waa new yearkii waa maalintii haweenka waa maalintii ka maalmahani xagge ka yimaadeen dadkani maalmahan uu faraxsan yahay tirada badan leh ciidda ka badan ilaa xad maalinta farxalka adduunka loo dabaaldegayo waxaan dad baa samaystay muslimku muxuu u dabaaldegaa ilahay wuxuu inagu yidhi maalmo farax oo gaara baa laydin maalmaha faraxiinna waa maxay waa yowmu fitrikum iyo yowmi ladxa umamku si ay u ilaashadaan waxyaabo badan bay sameeyaan maalan dunida waxaa maqasheen altacliimi lijibaari duwalka la yidhaaho way sagaal sannadood ama toban sannadood oo waxbarashaa oo qasaba baa jira qof walba in la baraa maxaa loo barayaa ma cilmaa cilmi lama barto sagaalka sannadood ama tobanka ilaa dugsi dhexe maxaa la bartaa ma cilmaa ka soo baxa wax buuran maaha waxa la baraa siday ummaddani homogeniyous u ahaan lahayd siduu dadka uula noolaan lahaa siduu bulshadiisa uga mid noqon lahaa sida afkaar loo siin lahaa si muctama muctaqadaad loo siin lahaa si uu dadka ula midab noqon lahaa baa la baraa si uu uga soocnaan lahaa umamka kale dadka kale si uu uga soocnaan kari lahaa waxay dhahdaan umamku xad bay gaadhsiiyeen maalan waddankan yare jabaan la yidhahdo jabanisku waa ummad neceb debadda inay u baxaan dhulka kale inay tagaan mana jecla koodana in la yimaado bay yidhaahdaan sabab kaloo dhan maaha bay yidhaahdaane waxay aada u jecel yihiin inay dhaqankoodi iyo hiddahooda ilaashadaan marka war haddaynu dadka kale u tagtagno tagno oo yaacu inagu bato waa milmaynaa bay leeyihin hadday inagu soo bataan iyaguna wayna milayaan waxaynaan xejinno waxay xejisanayaan ma garanaysaa waa confucius iyo buddhism iyo diinta la ilaalinaya waa noocaas intaasaa si loogu mintidi lahaa loo sameeyey waxyaabo badan oo lagu ilaashado maca iyagoo wixii anfacayay way qaateen technologyga may yidhahdeen aan iska dayno iyo kuwa ayana waxba ka qaadana maya technologya waxaa waa u hijroodeen tiyutaa ninkii sameeyey arday yaroo la diray buu ahaayo jaamacad jarmala loo diray oo jaamacaddii waxbarashada markuu cabaar wadwaday arkay tiyarigan badanee lagu wadaa inaanay waxba ka suurtagal ahayno intii yareed uu bariiska u sitay ayuu injiin kaga soo iibsaday meel suuq ahoo dabeetana wixiisiibaa u gaari waayo safaaradduu togo arrin yaroo kale iigu dara buu yidho intii intu isku biiriyey ayuu injiin yar samaysto dabeetana wuxuu yidhi injiinkaa yaree jarmalku sameeyey haddaad intaad furfurto xabad iyo xabad u dhigto haddana isku wada xidhxidho dib ugu shaqaysiiso oad si fiican u barato berrina gaadho waad samayn karaysaa buu yidhi injiinkiisi yaraabuu iska watay jaamacaddiina ti yarigeedii buu iska qaadqaadanayay waa ninka tuyutahana maqashaan imika dunida inugu waalay kambanigan dunida wareeriyey arday yaroo jermany loo diray oo jeebkiisa wixii ku jiray injinyaroo gaboobay intuu ku iibsaday gurigiisa la fadhiistay buu ahaa idan wixii dunida ka anfacaya way soo guuriyeen laakiin waxaan laysku haystay aan la rabin in la guuriya waaxay waa namat alxayaa iyo muctaqidaadka iyo dadku siay u fakerayaan iyo dhaqanka iyo huga iyo waxa la xidhanaya weeyaan ummad waliba waxay isku dayeysay inay waxeedaa ilaashato faransiisku maalan waxaa mamnuuca musalaxa terminology ajanabiga afka faransiiska ka ah in dacaayadda iyo iclaanaadka brobagandhada iyo idhada in lagu soo daro waa mamnuuc qaanuun baa diidan innagana haddaad soo marto suuqeenna boord dukaan ku dhaseen ma jiro ilaa iyo waa fingiriisi soo maaha waxaan la garanay ka modrankada modrankida waxaasaa ku wada qoran soo maaha yacni waddan dhammina qaanuun buu ka soo saaray inaanu iclaanaadka waddanka aanu ku soo bixin maxay wax musطalaxaata terminology oo khilaafsan ilaa xad dadka isuakaashiyahooda say u ilaalinayeen bay dhahdeen xijaabkuna waa mamnuuc gabadh duuduubanna iyana naga daaya way eh, dadkay ka gedisantahy gabadha muslimadii markay xijaabkeeda xidhato waa maxay haanadaa muslima bay leedahay way kan anigoo muslim ah sacaynkaa maaha war waan idinka gedisanay weeyaan de madaahirtaydaa sheegaysaa inaanad la nooc ahayn qof gaara baan ah waa qof dacwada sidiisa u wata waa qof iyana waxay leeyiin maya nagu wadi maysaan dacwadaasi nagu socon mayso meelaha caamka oo dhan waa inaan la arag gabadh mara xijaaban sidataa maca qaanuun alxoriya oo jira qaanuun alxoriya maxaa loogu dabiqi waayo waxay leeyihin haqaafo kale iyo wax kalaa faafaya idan jamaaco kastooo bini aadamka ka midi waxay ilaashanaysaa oo ay rumaysantay muctaqad baa jira horta bini aadamku cid waliba rumaysan tahay wuxuu haystaa inay dadka ugu sarreeyaan walidalika ilahay qur-aanka muxuu ku yidhi gaalada markii laga warramayo walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaah fayasubu llaha cadwan hee bigayri cilm waayo kadalika zayannaa likulli ummati camalahum ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala kuwa gaaleed waxaanay caabudayaana sanamadooda ha ka caayina baa ilaha yidhi oo haddaa ka caydaan dee iyaga la weyn iyaguna markaa waxay caayayaan maxay ilaahay bay cahayaan baa la yidhi markaa qofkan dhagixiisa yarow isagoo amaamutay baa la weyn dhagixiisa u daayo haka caayina baa la yidhi dhagixiisu inuu baail yeeshay laakiin cayntanku waa masale kale haka caayina baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala ilahay wuxuu leeyay kadalik zayanaa likulli ummatin camalahum qolob walba waxooda loo qurxiyo la qurux badan maadaama wixiisu la qurux badan yahay waa inuu ku diriraa wixiisa inaan laga bedelin in la qanciyo mooyaane waa inuu ku diriraa inaan laga bedelin ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala marka qolo waliba waxay rabtaa qofka arka inaad afkaartiisa usoo yaro dhowaatay ama xataa maryihiisa soo yaro xidhatay saaxiibbuu kula noqonaya wain kaaduu layaftinuunaka can اladii awxaynaa ilayk ilahay wuxuu yidhi bal akhriya aayadda litaftariya calayna غayra waidan latahaduuka khaliila ilahay wuxuu leey waxay ku dhawaadeen wixii aanu kuu waxyeelay wax ka mid a ah inay kaa weeciyaan qayb inaad iyaga ka qaadato haddaad qayb iyaga ka qaadata maxaa dhici lahaa baa ilaahay leey latahaduuka khaliila saaxiib bay kaa dhigan lahaayeen baa ilaahay leey bini aadamku wuxuu jecelaya inuu isu ekaado gaalka iminka intuu idin yimaado shaadh iyo macuus xidhe hilib gaalka cuna waxay sohanaysaa kanisku iro qolaatii saxka maaha waayo wixii a haysateen iyo markuu soo dhexgalgalo waxaad tilaada warkani wuu ka soo dhodhow yahay malaa kuwa kale bini aadamku waa iska caynka ciddaa cid madaahirteeda iyo muuqaaladeeda iyo dhaqankeeda iyo afkaarteeda ku dhawaata saaxiib bay ka dhigataa way soo dhawaysataa waxay moodaysaa inuu koox isaga la yahay walidaalik baa ilaahay wuxuu qur-aan tilmaamaya walan tardaa canka alyahuuda wala nasaara xataa tatabica millatam ridaa raalliahaanshiyu goormu imanayaa baa ilaahay leeyahy markaad la mid noqotaan ama diversityga sheegaan ma ogolyihin inagoo kala nooca inaynu wada noolaano inta masaalixdu jirto laakiin raalli ma kaa yahay may waa ku riixaya u isku dayaya inuu safkiisa kugu daro isku dayaya waaxid siduu u fakero siduu u arko wax walba inuu ka mid noqoto wuxuunbaa rida kaamila la gaari karaa qofku markuu kula mid noqdo saaxiibkaagaad ugu jeceshay waa kee waa saaxiibkaaga iswada dareemada tiinde minkaa asxaabtaada mid baa jira aad ka sii jeceshahay asxaabta kale sababta waa maxay waa ninka wax walba kula wadaaga isku dhadhanka wax walba ka tegi adigoo inta kaleba la saaxiiba karin waa kuusii gaar bini aadamku rida alkaamil waxaa la gaadhaa marka uu qofka aad wax waloo kasoo fulaya baad ku qancdo caqiidadiisa dhaqankiisa akhlaaqdiisa hadalkiisa aragtidiisa sheekadiisa gacantiisa cunadiisa wixii soo dhamay markay ku raalli geliyaan ridaa kaamila baad gaadhaysaa yaa wixii soo dhameeyeyna raalli geliyaan dee nebi maxamed un calayhi salaatu wasalaam basharka inta kale akhtaa buu iska leeyay walidaalik baa ilaahay wuxuu leeyahy waddu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna maxay sawaa'a seedaba markaa dunidu maanta dagaal bay ku jirtaa dagaalka kama warramayo dagaal dhaqaale kama warramayo dagaal milatary kama warrama waxaasoo dhan waxaa ka warramaya dagaal afkaareed dagaal ah bini aadamka see loo rabeeya dagaala qofka la rabo in lasoo saara waa inuu shaksiyadee yeeshaa personality-ga qofka waa inuu maxay noqdaa dabeetana waxaa jira maanta waxa la yidhahda globalization alcawlama maxaa la cawlamaynaya ma technology-ga cawlamo laga dhigaya cid technology ina baraysa miyaad aragta may cidina inooma keento technology iyo cilmi iyo aqoon sare iyo waxba maxaa laynoo keenaa capacity building imisaa maqasheen seminaaro hargeyse ka socdoo la ydhaha capacity building capacityga lagu dhisaya waa noocma waa afkaar waa lagu midabaynaya rijigaa kugu socda sibqat allahigiibaa kolba in lagaa rijiyeynaya ilaa aad sibqat alyahuudi wanasaara yeelato ilaa ad sibqaa iyaga a yeelato waxa dunidu maanta dagaal ka socda ee democracy leh ee human rights leh iminka waa laleeyahay xuquuqda bini aadamka waa kan xuquuqda bini aadamku halkay marayso ma taqaanaa raggu waa inuu xaqa naagnimada yeeshaa guys ragga la dumareeyey waa inay xaqooda helaan soo duniyada kamaad maqal dumarku waa inay xaqa ragnimada yeeshaan gabadh ninowday oo ragga dhex boodaysa oo wax walba waa human rightska la wado yacni adiga marka hore xuquuq baa lagugu sheegaya alxuquuq اlinsaaniya lakiin xuquuqda afkaartay ku salaysantahay baa mashkiladda miyaynu xuquuqda bini aadamka diidanay maya xuquuq bani aadan ma diidi kartid ilahay baa qur-aanku le walaqad karamnaa bani aadama bani aadamka waa mukram ilaahay baa karaamo siiyey ilaahay baa xuquuq siiyey laakiin xuquuqda xagee miisaankeedu saaran yihi kitaabkee lagu eegayaa waxa xaqaa iyo waxaan xaq ahayn isagu wuxuu ku leeyahay in qowmuluud la noqda oo ragga la dumareeyaa oo ninka la guursan karaa waa xaquu leeyahay in gabadha la nineeyo oo ay nin noqoto oo ay xagga raganimada u booddo oo ilmaha tuurto waa xaq ay leedahay idan ninka waxaa laga raadinayaa xaqa inuu carruur dhalo gabadhana waxaa laga raadinaya xaqa inay carruurta iska joojiso aanay waxba dhalin waa philosophy dunidu bay isku haysaa afkaar iyo caqaa'id baa laysku hayaa dhaqamo iyo diimaan laysku hayaa aragti baa laysku hayaa haadihi insaanku biabcihi insaanku dabeecadda ilaahay u abuuray xumaa ma aqbalo ilahay muxuu qur-aanka ku leeyahay fii suurati tin akhriya walaqad khalaqna alinsaan siiratu tuni sheega walaqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim baa ilaha yidhi insaanka axsanu taqwiim baanu abuurnay rational isagoo saaxibu caqliya waxa macquulkuun aqbali karaa laakiin marka la luminayo waxaa looga dhigaa wax caqliya shaadh kale waa in la huwiyaa si uu qofku u qaadan karo dee aadamba ibliis intuu u yimi ma odhan jannadan kaa saaraya muxuu ku yidhi shajarat اlkhuldi wamulki laa yabla baan kutusayaa buu yidhi miyuu ku yidhi ibn aadanow jannada inaad ka soo baxdaa baan rabaa iyo ku fasahaadiyo aadama yeeli lahaa bay kula tahy dacankaa lagu dhaha muu yeele laakiin wax kaluu u dhoodhoobo oo ah shajarat اlkhuldi iyo mulki laa yabla iyo wax kalaa kutusayaa buu ku yidhi insaanka insaanna lama yidhaahdo xoolow laakiin xoolanimadaa la ammaanaa magac kale loo bixiyaa waa in wixii la ibaaxiyada inaad xayawaanka u ekaato in aad qayd yeelanin wax ku xidhaaba inaanay jirin inaad saa xoolaa u fakerto waa wax liita laakiin insaanka sidaa looguma tilmaamo waxa la yidhaha xorriya rightskaagaada ayaad isticmaalaysaa xorriyadaada ma cid kalaa rabta inay xorriyadaada taqyiidiso waa inaad xorriyadaada wax ku doorataa xorriyadaada caynkan xorriyada caynkan xorriyada sidaa lagugu wadaa wax laga dhigaya maxay lagu naagaystaa inay xorriya tahay haddii aad rabto naag noqo waa xorriyad aragtidaadaad matelaysaa idan ayuha اlkhوa caalamku maanta wuxuu ku jiraa maxay loolan loogu jiro aydhan datigaiyo shakhsiyaadka bini muxuu noqonayaa sidaa awgeed dhallinyarada muslimiinta ee dambe waxaa ka muuqda madaahir dضacfi shakhsiya muuqaallo muujinaya inay shakhsiyadoodii liidato muuqaallo muujinaya muctaqadkooda iyo afkaartooda iyo suluugoodu inaysa soo khilaafayaan waa muuqaalle naxdin le runtii laakiin waa muuqaalle aanay u fiirsanin markaad aragto shabaab muslimiina oo ku faanaya afkaar cid kale leedahay dhaqamo cid kale leedahay hiddo cid kale leedahay maalmo farxadeed oo cid kale leedahay u dabaaldegaya ku faraxsan waa maxay waa qof dawabaan lagu sameeyey waa la maydhay waa maski waa qofka shaksiyaddiisi iyo maydhmaysa laakiin waxay u maydhatay isagoo aan ogeyn war ninka waalan ku dayacidina kuma odhanin laakiin mid waalan oo kale oo xashiisho dacbo heesaa la keenay oo codkiisa malaayiin ku dhaliya laakiin raama leh oo hayliya xidhan oo maradu dogoogo-an tahay oo bira xidhan oo dhagaa dalooshaday oo timaa badh xiiray markaasaa lagu yidhi ha huwa shaksiya laguma odhan waa nin waalane ku daya waxa lagu yidhi star waa xidigaha dunida xidig ka mida bob marley baa la ydhaha waa xidig bob marley miyaad nin waalan u taqaanay maya waa xidig da isagu ilen wuxuu leeyahay astaamihii la ammaanay o dhan idan ayuha alikhwa waxaan tilmaamayaa waxa weeyaan inaad shaksiyad yeelataan shaksiya qawiya personality inaad qof noqoto damiir leh dadnimo leh qof ah muctaqadkiisa ku faanaya dadnimadiisa ku faanaya waa inay kufaan gelisaa inaad qof muslim oo soomaaliya tahay qof muslima oo soomaaliya inaad tahay waa inay wax lagu faano kuu noqotaa wax laga faano waa inaanay kuu noqonin inaad muslimnimadaada qarsato ama soomaalinimadaada qarsato ama dadnimadaada qarsato waa wax liidinimo ah waa inaad waxaad ku faanaysaa uu noqdo inaad qof muslim oo soomaaliya tahay taasi waxay keensanaysaa marka inaad la mid noqonin kuwuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam mararka dacfi iimaanigii uu dhaco ee dadka iimaankooda uu daciifo waxa ku dhaca waxyaabo badan oo isbedella ah gabadhii muslimadda ahayd oo isa sii beddelaysa inankii muslimka oo isa sii beddelaya dhaqamadiioo la beddelayo waxaasoo dhamme waxay la mid yihiin tuu nebigu leeyahy latatabicanna sunana man kaana qablakum waxaad raaci doontaan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam dhaqamadii kuwii idinka horreeyey taaka taako iyo dhudhundhudhun baa u raaci doontaan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xataa hadday galaan buu nebigu yihi god masalugalay masalugalayda soo taqaaniin masagalay masaagalayda ta yaryar baa dabka la ydhaahdaa tan waaweyn waral baa la ydhahdaa wadankeena degan god masalugalay hadday galaan buu nebigu leeyahy alayh الsalaatu wasalaam latabactumuuhum waa ka dabagelaysaan mitaalkani waxa uu tilmaamayaa shay shayguu tilmaamayaa waa maxay haddaad si fiican ugu fiirsato godka masalugalay waa meel madow oo yaroo qurmuun soo maaha meel la gala miyayta meel wixii gala laga daba gala miyayta yani wuxuu tilmaamayaa indhala baad waxaa u qaadanaysaa waxaad qaadanaysaa adigoo aan soo marin maxay almisfaat alcaqliya caqligu waa shaandho afkaarta iyo aragtida iyo waxa lagu reebaya lagu shaandheeya muctaqadku waa shaandho waxa lagu sheegaya lagu shaandheeya wixii lagu sheegaba lama qaato wixii t v ka soo baxay iyo wixii jaacad lagu dhigay iyo wixii la sheegoo dhan lama cabo ee waa layska safeeyaa marka la safeeya maxaa soo baxaya wax wax anfaca iyo waxaan wax anfacin waxaan wax anfacin waa la yska daadiyaadhay shaandhada waxaa loo samaystay maxay markaad wax hufaysa maxaa wax loo hufaa waxa aad is leedahay markaa ku anfici maayo inaad iskaga reebto haddaad shaandhadaa marin weydo wixii ku soo mara maxaa soo baxaya inaad indhala-aan u liqdo mooddo wixii ka yimi war ninka xidigaha tegey haddaad tidhaahda wixii ka yimi dee wax lagu liibaanayo ka war ninka xidigaha tegey ninka xidigaha tegay dhaqankiisa kale haddaan kaaga warano ninka xidigaha tegey nin baa islaamay markaasay yidhaahdeen markaad muslimka noqotay waa reer galbeedka markaad islaamtay waxyaabay ugu fiicnaa aad aragta maxaa ka mid ah wuxuu yihi wax kaloo dhanba haddaanan helin qurmuunkaygii baan ka nabad galay buu yidhi ma maqashay qurmuunkiisuu ka nabad galay yacni galbeedka dee saxrada layskama maydho waraaq bay dabada ku dhadhejistaan walidaalika habeenkii markuu go-a huwado umrisu soo uraa markaa wuxuu leeya markii aan islaamay meeshii nadiifiyey urtaydii baaban ka nabadgalay buu yidhi insaankaa qiyaas yani haddu waxaanad moodaynin waxaa maalin dhabeed lai sheegaya insaan talyaaniya wuxuu ku islaamay doobilu ahaa dabeetana wiil algeria ama north africa ka yimi muslimiinta abaa dharkiisa u keensada dharkiisa kiisa sariya kiisa hooseba wuu geeyaa markaa wuxuunba arkaa un dee nigs aan xaar lahaynba oo la maydhayo ninkii buu u yeedho wuxuu hi niyow adigu su-aal baan ku weydiin karaa haa buu yidhi iyo waxaan ku weydiinayaa buu yidhi adiga maradaada sare iyo maradaada hoose waa isku mida maxaad samaysaa <laughs> maradaada sare iyo maradaada hoose waa isku nooce maxaad samaysaa markaasuu warramay inuu islaam yahay oo tahaaro qaato caynkano yani gaalkani wuxuu ogyahay marada kasta ee loo keena karaa inay xaar leedahay axad dakatir soomaaliyiin nin doctor oo geology doctorku ah ayaan berlin university kula kulmay markaasaa laga sheekeeyey dhaqanka nimankan markasu wuxuu yihi waxyaabaha aad la yaabaysa wax ka mid ah akbar buu yidhi brofessorkii meesha ugu laga dambeeyey ayaanu israacnay buu yidhi xeebun buu tago dharkuu la baxay oo wuxuu rabay inuu dabaasho mise waraaqo saxaradii ku taallaa dabada ugu dhegdhegsan buu yidhi university-gale waa brofessorkii meesha laga idan ninka dayaxa tegay xaarka iskama baxdo ha is odhanin marka hadduu dayaxa tegay kullu shay waa tamaam waxaan uga jeedaa markaa waa maxay waxaad u baahan tahay misfaad caqliya inaad mariso misfaad diiniya inaad mariso dhaqamada westranka kaaga imanaya waxa kan ayuha alikhwa shaksiyada qofka muslimka ee dhabta ah waxa soo saara waa caqiidada waa caqiidada rabbaaniga ee uu qofku garanayo xaggu u socdo wuxuu u nool yahay aakhira inay ka dambayso dariiqa la marayo uu garanayo laakiin qofkaan muslimka ahayni ma garanayo waa mutaxayir wuxuu u noolye garan maayo wuxuu dunida ka qabanaya garan maayo malhaa buu ku jiraa inuu isdawakiyo markaa maadaama qofku garanay wuxuu u noolyaha waa inuu ismashquuliyaa boodbood cayaar khamri cab xashaad cabbale kale cab iswaal waktiga lumi haddaadna waktiga lumiga qaadato ka war adoo muslima shaksiyadda muslimka maha shaksiyad waktiga lumisa haddaadna qaadato waktiga saanu lumiyaa waa niyo waktigii baan ugu tira bato waxaanu ku luminaba gara weyn qaadka cun marka inuu qayalayan waktiga lumiyo waxaan leenahay waxaynu u baahanay ilahay wuxuu leeyay walaqad arsalnaa ilaahay subxaana wa wuxuu tilmaamay inuu rusul soo diray maxaa lagu soo diray rususha bilbayinaat wa anzalnaa macahum e alkitaaba wاlmiisaan rusul baa soo diray buu ilahay leeyay subxana wa tacaala rususha waxaa la soo raaciyey bayinaadkoodii daliiladoodii caddaynaya inay xagga rabbi ka yimaadeen mucjizaad iyo bayinaad bay wataan sheegaya inay rusul yihiin ergo ilaahay soo diray inay yihiin maxaa inaga laynoogu soo dhiibay marka alkitaabu walmiisaan baa ilahay yidhi kitaab baan idinku soo dhiibay iyo miisaan yani kitaabku miisaanku ka tirsan yihi miisaanku kitaabku ku jira waxaa laynoogu soo dhiibay misfaadkaasi mawaasiinta aynu noloshoo dhan ku qiimaynayno aynu ku kala garanayno maxaa saxa maxaa qaldan maxaa la qaadan karaa maxaan la qaadan karin maaha qofka muslimkaahi dimuqraadiyad baan qaadanay kan baan qaadanay waxaan baan qaadanay waxaan wixiisii ahayn inuu ku faana maaha waxay ahayd wixiisa inuu tatwiirsado oo uu horu mariyo hadday naqsaani ku jirto oo wixiisa ku faano walidaalik ayaa jiilkan iyo jiil saxaaba waxyaaba ugu waaweyn u dhexeeya waxaa ka mid ah madaahirta shabaabkeenna dacfiga haysta iyo saxaabadii maxaa u dhexeeya waxaa u dhexeeya kelima waaxida kelmadii rabciyi ibnu caamir baa udhexeeya iyagu waxay soo arkayeen inay yihiin usaatudadii rofessorskii aqoon dunida loo soo diray inay yihiin waayo ilaahay dunida wuxuu usoo diray rusul soo maaha rususha maxaa loo soo diray ma inay warshado sameeyaan iyo magaalooyin dhisaan baa loo soo diray maya maxaa loo soo diray inay bini aadam dhisaan iyoma qaalisan in bini aadamka la dhiso iyo in warshad la dhiso bini aadamka la bini aadamkaa warshadda dhisa warshadda waxay ka mid tahay min mantuujaat bni aadam waa wax soo saarka bini aadamkay ka mid tahay laakiin waxaa asalkee u baahan in la dhisaa waa maxay waa shaksiyadda qofka bini aadamkaa ilaahay rususha wuxuu usoo diray markaa looma soo dirin inay dhakhtarraynoo dhisaan iyo inay masaanic sameeyaan iyo inay warshado sameeyaan iyo inay garoonnaynoo sameeyaan looma soo dirin rususha waxaa loo soo diray inay bini aadamka dhisaan dabeetana rususha bini aadam bay dhiseen bini aadamkiibaa madaniyad iyo xadaarada markaa dhisay bini aadamka iyagu soo saareen ayaa alxadaara alislaamiya iyo aqoon-yahanada iyo waxaan cilmiga ay dunida keeneen muslimiintu bini aadamkay soo saareen bini aadamkaa la dhisay muslimiintu dagaalay la galeen labadii dowladood ugu waaweynaa waxaa ka mid ahayd markaa labada dowladood ee wakhtigaa dunida ugu weyn dowladdii bersia bersia waa eraan meeshan iminka la yidhahdo asalkeeda furus dowladdii la jiro dhul ballaadhan ka talisa oo markaana xoog badan dowladda bershiya dagaallo kadib marka ay socdeen muddo ayuu ninkii madaxda ahaa waxay damceen war bal nimankan muslimiintaa waxay yihiin aan ogaanayo sidaynu ula hadallee bal wada hadal ma furaa haa bay yidhahdeen muslimiintay fariin u direen waxay idhahdeen cid soo dira bal aan wada hadal leh wada hadal baanu rabnaa cid idinka idinka mida ah bal dagaalka ka hor aan wada hadallo goob dagaal baa la joogaa waa qaadasiya waa ciidan uu hogaaminayo sacd ibn abi waqaas saxaabiga weynaaye la odhan jiray waa ciidamo muslimiina oo casharat lmubashiriin ay hogaaminayaan waa raggii nebi maxamed dhisay bashar shakhsiyaadku soo saaray nebi moxamed calayh isalaatu wasalaam saddex nin baa midba mar loo diray taarikh ahaan kama warramaya hal ninan kelmadiisa tilmaamaya rabciy ibni caamir nin la yidhaahdaa loo diray rabciy ibni caamir waa nin iska gaaban faras yaroo gaaban oo xagaafa wata muddo dagaal ku soo jiray haylhaylan ilaa nin intaasoo bilood oo sannada dagaal ku soo jiray nin xaraga ka muuqato maaha waran yaroo gaaban iska sita uu soo galay faraskiisa isagoo wata waxaa la yidhi fardahana halkaa dhigso hubka dhigo dabeeta boqorrada loolama galo xagga iyaga hubka iyo waxaa wuxuu yidhi boqorka anigu uma yeedha uma imanin isagaa ii yeedhay haddaa ogoshiin inaan sayda ugu tagana waan u tagay haddii kalena waan iska noqonaya waa casiiz binafsi laa boqor walaa suldaan buu yaqaanaa ninkaa hawdka ka yimi ee faraskiisa wataa saxaaraa ka soo baxay laa boqor walaa sulaan cid dunida ka sarraysa u aaminsan yahay ma jirto boqorka kanna waxay idhaahdaan miqdaaru miilin baa loo dhigay kaarbadka cas baa la dhigay de halka imikasoo kaarbad cas ma maqashaan baa madaxtooyada horteeda la dhigay kaarbadka cas baa in waran ku dhaca baa loo dhigi jiray waran marka la tuuro inta waranku ku dhaco ayaa la dhigi jiray khataa'ifta iyo waxa kan dabeetana sariir weyn oo boqortooyadu leedahay ciidamadii iyo wixii ilaalinayay haylihi wa haylmaanihi buu wataa isla weynidiisi oo dhan buu soo muujinaya ninkanina faraska hayar iyo waranka hayar baa ka dhaco wataa kadibna waxay yidhaahdeen wuxuu ihi u taga oo isagaa ii yeedhay haddaad sidayda igu sii daynaysaana waan u tegaya haddii kalena waa iska noqonaya waa loo sheego waxaa la yidhi ninkii caynkaasuu leeyahy soo daaya buu yidhi karbadka cas buu iska soo dul eryaday faraskiisii dabeetana barkin halka taallu ku xidha wuu soo dhaafo wuu yimi isagoo warankiisa sita ninkii wuxuu ku yidhi war maxaa idin soo saaray nimayow haddii meel saxaaro oo engegana ka timaadeen oo gaajo iyo mashkiladeydana haysato aan xoola idiin rara buu leeya naga noqda meeshiinaanu idinku nimcaynaynaaye maxaa idin soo saaray buu leeyay wuxuu ugu jawaabay wixii uu filayay waxaan ahayn muxuu yidhi allahu ibtacaanaa linukhrija man shaءa min cibaadaة اlcibaadi ilى cibaadaة اllahi waxdah wa min dayq اdunya ilى sicatiha wa min jawri اladyaani ilى cadl اlislaam ilaahay baana soo bixiyey buu yihi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas budday taagan yihi annaga allahu ibtacaanaa buu yidhi maxaa idin soo saaray hadduu arrinku yahay ilaahay baa annagana soo saaray buu yidhi waxaana naloo soo saaray dadkan dadka addoomaysta inaanu ka saarro dadku rabbigood ay addoommo u wada noqdaan dadka inaanu xoraynaa baan u nimi buu leeyahy ribciy ibnu caamir aniga muhiimaddaydu waxa weeyaan buu leeyahy inaan insaanka xor ka dhigo xor rabbigii caabuda inaan ka dhigo saasaan u socdaa buu leeyahy oo addoonsigan boqortooyooygiin iyo waxaan ku haysaan inaan ka bedelo marka waxaan buu yidhi dadka inaan iscaabudaya inaan kala xoreeyo oo dadku ay rabbigood xor wada noqdaan waxaan kaloo u soo baxnay buu leeyahy inaan adduunka cidhiidhigiisa ka saaro aakhiriya adduun ballaadhkeeda angeeyo adduunka kee cidhiidhi ku jira labada calaa miqyaasi dunawi haddaad ku eegto ninkan kaarbadcas baa u yaalla sariirtii boqortooyuu haystaa waxaan oo dhan waddan dhan buu ka taliya waa janan waa kaa waa rustam ninkanina faras iyo labadaa hayliya uu xidhan yahay iyo warankaasu sitaa haddana wuxuu aaminsan yahi wuxuu leeyahay adduunka cidhiidhigiisaan kaa saaraya ninkaaga kan adduunka cidhiidhigiisaan kaa saaraya waxaan kuu saarayaa maxay ballaca adduun baan kuu saaraya adduunku waa waxaad ka sawirato ee maaha waxa hortaada yaalla waxa hortaada yaalla waxba ma taraan qofka muؤminka ahi waa aniyu nafs alhina hina nafsi soo nebigu ma odhan alayه الsalaatu wasalaam qofkani waa hani sidiisuu u yahay waxoogaagan yar bini aadamku gacanta ku haya waxba uma arko adduunka iyo aakhiraba saacadeedaan ku geynayaa bule wuxuu u arkaa saacadu inay aakhiro iyo janno iyo daarusalaam iyo daarulqaraarka iyo jannaatu naciimka inay aakhiro jirto iyo meesha aan lagu dhimana dhallinyaro lagu yahay inay xaggaa tahay marka meesha ballaceedaan ku geynayaa bule cidhiidhigeedana waan kaa saaraya waxaan kaloo kaa kaxaynayaa buu leeyahay dulmiga iyo jawrka diimahu ay ku hayaan bini aadamka iyo dhaqamadu waxaana kuu saaraya cadaaladda islaamka anigu warkaasaan wadaa buu leeyahy isagu wuxuu ka fekerayaa dhaqaalaydi si iyo baab kaleu ka fekeraya idan ambiyadu waxay u timi inay shaksiyad sameeyaan bini aadam inay abuuraan diimuhu markaa kama warramaan science ilaahay inooma soo dejin kutuba a ah maxay chemistry iyo biology iyo baabkaasi binaadamka caqli la siiyey chemistry iyo biologiga isagu ka warkeeni kara laakiin waxaa la soo dejiyey rusul soo saarta bini aadam bini aadamka wax ka dhiga adduunkuna maanta loolankaasu ku jira walidaalik ayaa waxa uu tilmaamaya nixon ma maqasheen gaalkii la odhan jiray maraykanka ka talin jiray madaxweynihii maraykanka nixon la odhan jiraa buug buu leeyahy la yidhaahdo intahsu lfursa buugu qoray bugiisa markuu maraykan buu markaa istraatiijiyaad u dejinaya wuxuu leeyahay maraykan ugama cabsanaya buu yidhi darba nawawiya in naqlir wiiban caalamka shuuciga ay ku dhuftaan maraykan ugama baqaya buu leeyahy walakinana buu leeyahy waa madaxweynihii maraykanka nakhsha alislaama walxarba alcaqaa'idiya alatii taqdi cala alhuwiya adaatiya lilgarbi buu leeyay waa bug dhan oo madaxweyne wadan qorayo istraatiijiyaadka waddanka uu ka warramayo waxaan ka cabsi qabnaa buu leeyahay dagaal diimeedka muslimiintu ay wadaan ee dhaqanka iyo aydhanta tiga reer galbeedka beddelaya buu leeyahy aniga kaas weeyaan buu leeyahy cabsidaydu ee cabsidaydu nuclear wiibanka maaha kii hore markuu caynkaa lahaa clinton baa ka dambeeyo hadlayo wuxuu leeyahay america waxay rumaysantahay buu yidhi qiyamkeedu valueskeedu inay bini aadamkao dhan u suubanto walidaalika waxa aan dareemaynaa buu leeyay inay waajibina saaran tahay dadka inaynu isu ekaysiino clinton wuxuu ka fakerayaa markaa isla weynidiisa dunidu in isaga ekaato sida maraykanku u fakeray dhaqankiisi iyo caynkaasi ayaa maal iyo xoog iyo istraatiijiyaba waddanka maraykan ku bixinaya si dunida kale ay ugu okaato waayo haddaad u ekaato tabac baad u noqonaysaa adduunku caynkaasu isku hayaa jaadi lxaq jaadi lxaq jaadilxaq soo garan maysaan sheekh ilazar shuyuukhdii ugu fiicnayd azaree raggii ugu dembdambeeyu ka mid ahaa ilahay u naxariistee jaadilxaqna wuxuu yidhi ina albaxha can huwiyatin ukhraa lilumma alislaamiya khiyaanatun kubraa wa jinaayatun cudmaa buu leeyay baadigoobka loo baadigoobaya buu leeyahy ummadda muslimiinta ah aydhanta iyo huwiye iyo shakhsiyad kale waa khiyaano weyn iyo dembi weyn oo ummaddiiyo diintaba laga galay buu yidhi ilaahay rasuulkiisuna wuxuu yidhi buu yidhi xadiid saxiixu muslima markaa daliishanaya ilaahay rasuulkiina wuxuu yidhi man hayara min naari اlard lacana allaahu man hayara min naari اlard ilaahay rasuulkiisuna wuxuu yidhi allah ha nacdalo ka gediya dhulka tilmaamihiisa waa dadkan dadka beerahooda iyo maxaa la yidhaahdaa seesaskood iyo intooda ku guure un halkii laysku ogaa calaamaddu udhaxaysa ahayd in waaga dambe aad kusoo baryayso isagoo ay xagga kale calaamaddii dhigeen ayuu nebi moxamed nacdalayaa dabeetana wuxuu leeyahay rasuulkii nebi moxamed ahaana wuxuu lacnadale dhulka calaamadihiisa cidda gedida ee balka waran ummad dhan dadka calaamadahooda raba inay gediyaan umma islaamiya oo shaksiyad iyo aydhantati iyo dadnimo iyo caqiido iyo diin lahaa ayuha alaxiba waxaa laynoo adeegsaday waxaa shaksiyadda liidinaya waxa weeyaan caqiidadeeniyo daciiftay ceelashii cilmiga oo la sumeeyey yacni wixii cilmiya iyo wax kalaa la ysku qasay jaamacaadka waxaa lagu dhigaa ma wada aha cilmi qeyb badan baa ah tadwiibka waxa lagu sameeya walidalik bu axad alculamaa hindiyaba wuxuu yidhi fircoon caqli xumadiisii buu yidhi fircoon buu leeyahay caqli xumad fircoon xukum qaatay muxuu aha markii la yidhi boqorka eh, kursigaaga nin yaroo reer banu israa'iila kaa turi doona sixaradiisi iyo wixiisi markay u yidhaahdeen xukun buu qaatay ah, reer banu israa'iil inaanay inama dhalin soo ma ahayn wuxuu yidhi wixii carruuray dhalaan dila dabeetna wadaadkani wuxuu leeyahay caqli xumada fircoon buu yidhi bal intuu reer banu israa'iil carruurtooda laynayey muu kulliyada u fura buu yidhi kuwaasunbaaba dhalaalin lahay oo caqligooda bedeli lahay yani wuxuu ka dhigayaa kulliyaadku inay yihiin maxay meel lagu dhalaaliyo cuquusha dhallinyarada kulliyaadka jaamacaadku waa meel cilmiga lagu barto isla markaana waa meel maqaarka la siibo harag cad la yeelo saa ma u fahmi karaysaa yaعni waa tasmiim aabaar الmacrifa waxaa la sumeeyey ceelkii biyahee cilmiga laga dhuuran lahaa ayaa la sumeeyey waa sayطarada caalamiga ee ثaqaafadan ee t v leh telefishon leh maxaa leh warbaahin leh jaraa'id leh ee la faafinayo waa afafkan kale la faafinayo afgaaleedkana maanta laga dhigay maanta hargeyse ninka joogaa hadduu dhowr midho ingiriisiya sheegi kari waayo u arkaya inuu dadka ka dambeeyo wadaad iyo wabiinba isku dar laga dhigay luqada carbeedna laga dhigay luqadii diinta ee rabbi uu kitaabkiisa kusoo dejiyeyna wax iska carab baad ku hadasha dhagacs bahalay leedahay waa khuraafaadka la ysu ummad walba la dayay in qowmiyad dambe loo yeelaiyo huwiyo kale dhulkaa la qodaa maxaa laga qodaa in awoowiyadaadii hore ey ay caabudi jirtay wax lagu soo saaray iyo meelaha la qodqodoo la idhaha dhaqankiini iyo hidiyiinni waa kan masaarida fircawnna iyo waxbaa loo qodaa turkiga tawraaniyiin iyo waxbaa loo qodaa ciraaq masobotamiin iyo wax shaam finiqiyiinta iyo waxbaa loo qodaa kal jarar baa leeyahay aahaar baa la qodayaa aahaartao dham way diinta lagaaga saara waa in lagu idhaha abtirsiintaadii hore halkay gashaa iminka innaga baargaal iyo meelahan baa laynoo qodaa soo maaha darsiyan horaa laynoo raadinayaa awoowiyadii hore meesha degi jireen waxay caabudi jireen waxaa la mida tamsiikha laynagu wado istiqطaab اlmara اlmuslima gabadhan muslimadee lasii wado une xaggan loo wado ilaa dee imka waa maqlayseen distooradan soomaaliya loo samaynaya waa ka kooto dumarka hala siiyo boqol soddon distooradooda maxay ugu qori waayeen boqol soddon dumarka hala siiyo hadday wuxuu wax wanaagsan tahay maraykanku muxuu u qoran waayey dastoorkiisa boqol kiiba soddon ha la siiyo hadday wax wanaagsan tahay muxuu u qoran waayey ingiriisku boqol kiiba soddon ha la siiyo dumarka maxaa faransiisku u siin waayey duwal اluruba algarbiya maxaa loogu qori waayey dasaatiirtooda thirty percent ha la siiyo kuma jirto tii loolantaa way soo gaadhaa laakiin kuma jirto maxaa keenay ummadd in la yidhahdo ilowba ilow intaasi waa inay dumar rooqdaa maxaa cabasitiganan dumarkaa xaqooda la dumiyey dumarkaa caynkan la yeelay dumarkaa caynkan la yeelay oo rag madluumiinu meesha ma joogaan miya ama masaakiin ama dad baahan ama caynka taa macnaheedu ma aha in islaamku leeyahy dumarka hala dulmiyo islaamka ilaahay baa xuquuqda bixiya ragguna ma bixiyo dumarkuna ma bixiya haddaynu ilaahay raacno ilaahay baa cid walba xaqeeda siiya idan dumarna ma soo xadgudbaya ragna ma xadgudbi karo waa xuquuq haabita oo rabu samaawaati walardi uu bixiyo waa muslimiinta oo lagu mashquuliyo atarfiih waxaad arkaysaa caalamulislaami wixii huwiyada dhisi lahaana waa laga tegayaa si loo qabto olombiyaadka dunida iyo caalamkeed iyo garoomo kubadeed iyo waxa kan iyo madaahir baa la dhisayaa walaa waddan warshad yaroo hub lagu samaysta dhisay laakiin waddale waliba laba boqol oo garoon oo kubadda cagta lagu cayaaro milyan qof qaada buu samaynayaa madaahirta waxaa ka mid ah lumitaanka keensaday in diinta laynoogu kala qaybiyo lub iyo qushuur in lagu yidhaahdo waxna waa asalka diinta waxna waa iska sunna iyo manduub iyo waa qushuurtii sare waa dawaahirta sareo waxaasi dhib ma lehe asalka xejiso muslim mar haddaad tay haddaad madaxa yaro xirxirtiy haddaad surwaal daba jeexan qaata waa muslimkii un baatay waa nin ragaad weli tahay marka waxna waxaa laga dhigay inay madaahir iska liidato tahay waxna waxaa laga dhigay inay tahay maxay lub war diintu lubyo qushuur ma kale diintu waa diin xagga alla ka timi qofka mu'minkaahi inuu iyada dhammaanteed ku faano shaksiyada muslimkii markaa kow waa shaksiya iimaan iyo itmi'naan leh aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlamnu wa muhtaduun waa shaksiyo nolosha raalli ka ah oo sugan oo ilaahay jidkiisa raalli ka ah hadday waxaysata iyo haddaanay waxaysanba oo aan qalq iyo idraab iyo xayraan iyo wareertoona ku jirin radia allaahu canhum waraduu canhu haye dalika liman khashiya rabba cid kastoo ilaahay ka cabsatana wou leedahay arrinka kan rida cajaba liamri lmu'min buu nebigu tilmaamayay arrinta mu'minka yaab bay leedo hadduu waxaysta iyo haddaanu waxaysan mar walba waa qof faraxsan oo degan shaksiyada muslimkii markaa waa shaksiyo haabit oo aan tagayur ku dhicin waa shaksiyo hanuunsan oo ilaahay jidkiisa haysata qad jaaءakum min allahi nuuru wakitaabu mubiin yahdi bihi اllahu man itabaca radwaanahu subul الsalaam wayukhrijuhum min الظulumaati ilى الnuuri biidnih wayahdiihim ilى siraaطi mustaqiim simaadka iyo calaamaadkay lahayd shaksiyada islaamiga in badan kama warramin muqawamaadkay lahaydna in badan kama warramin laakiin waxaan warkayga u badiyay inaan tilmaamo inay tahay maxalulmacraka bayn adduwali wاlumam inay tahay shakhsiyaadka sida loo qaalibkeeda loo samaynayo dadkan idinka u aqoon marka arday jaamacadeed baa tiin jaamacaad ku jira waxbarasho wada mustaqbalka la rajaynayo inay dadkan dadkii hagi lahaa ay ku jiraan idan waxaa aadka u muhimkii waxa weeyaan inay shaksiyadiina ilaashataan iyo aidhanta iyo waxaa ku faanaysaan iyo dadnimadiin iyo islaamnimadiinu inaanay noqonin waxaa ka faantaan waxaa baranaysaanna inaa misfaadkaasi caqliga ee diiniga a marisaan waxa aa baranaysaanna inaa huftaan oo shaandhada islaamku waa shaandho loogu talagalay inaad waa miisaan khabiidka iyo ayibka lagu kala sooco khabiidka iyo ayibka waa miisaan lagu kala sooco haddaanad miisaankaba haysan ka warran wax kala sooci karaysa ninkaan shaandha haysani muxuu kala sooci khabta cashwaa waa inuu socdaade gudcur waa inaad guddaa markaa idan islaamnimadiinana bartabaanad leeyahay sababtaa u baranaysaa waxa weeyaan adigoo takhasuskaaga wata hadduu siyaasad iyo hadduu iqtisaad iyo hadduu biology iyo hadduu dhakhtarnimo iyo hadduu chemistry adoo takhasuskaaga wata islaamnimadaada baro waayo islaamnimadaada waxay noqonaysaa waa miisaankii ama misfaadkii aad ku kala soocaysay nolosha dhammaanteedba waxaad baranayso iyo waxaad la kulmayso iyo waxaad maqlayso iyo waxa laguu sheegayaba waa miisaanka aad ku kala soocaysay ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala idinkiiyo annagaba inuu xaqayna wada waafajiyo inuu inaga dhigo dad islaamkooda ku toosnaada siraadka mustaqiimka ah kuwa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku toosiyo kuwa kala garta xaq iyo baaطil allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna اتibaaca وarina albaطila baطila warzuqna اجtinaaba allahuma inaka cafuw tuxib اlcafwa faacfu cana allahuma inaka cafuw tuxib اlcafwa faacfu cana slى اllahuma عlى nabiyi mxamed وعlى alih وصaxbi وsلم alxamdu lilah rab اlعaalamiin